بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sal اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى alih وaصxaabihi ajmaciin meeshaas hadda ardaygu weydiinayay وama النasku fakama ruwiya canhu salى اllahu عalيه waslm anahu qaala albikru biاlbikri jildu miati وtaqriibu caamin iyo wاthayu bاthayibi jildu miati wاrajmi uma ruwiya anahu salى اllahu alay slm rajma maacizan walam yajridhu fadala dalika fadala dalika oo ah cadam اljildi fadala dalika oo cadamu jild inaan la jilda ana dalika mansuuqun marka wax mansuuqa waxaa weeye jildu miatinta wey waxaad wadaadka u jeedo waxa la asayibu bisayibi jildu miatin warajmi baa leeyi rajmigii bas unbaa nebigu fidiyay calayhi salatu slam liannahu rajma maacizan walam yajlidhu fadala dalika oo cadamu jildiga ah halkan wuxuu yihi rajma maacizan walam yajlidhu soo muusan dhihin fadala dalika oo cadamu rajmiga ah wuxuu ku tusiyey ana dalika oo ah fdl calى ana dalika cadam jaldiga inaan la jaldin ah mansuuqun mansuuq yahaw taa waa mid midda labaad oo kasii muhimsan waxaa weeye meesha ugu dambaysa fasnu in tacaarada qowlun wa ficlun fi lbayaan meesha shalay idinkuna imidnaan qaban aniguna xoogaa sidaan dulmaray meesha waxay ku saabsantaa idaa tacaarada qowlun wa ficlun fi lbayaan bimacnaa waxaa weeye waxaa soo hormaray nas mujmal ah nas mujmal ah ama xadiis ha ahaado ama aayad ha ahaado oo mujmal helna kabacdi waxaan helnay bayaan caddaynaya mujmalka caddaynaya caddayntaasa marka waxay noqotay qowl iyo ficil qowl iyo ficil warkaa si fiican u fahm aayad mujmala ama xadiis mujmalaan haysanaa marka koowaad kabacdi bayaan baan u baahna soo maaha bayaankii baan waxaan helnay qowl mujmalka caddaynaya ficil mujmalka caddaynaya ficilkii iyo qowlkii mujmalka caddaynaya labadoodii baa marka midba ku fasiray qowlkuna wuxuu u fasiray mujmalkii si ficilkiina muxuu fasiray si kale labadooda kee marka bayaanka lagu hormarinaya masfahna hadda ma wada socono ah, mujmal baan haynaa aayad tusaalahaan mujmala mujmalka waxaan u baahna caddayn waxaan helnay qowl caddaynaya mujmalka oo fasirahaya iyo ficil fasirahaya ile ficilkaas waxba caddaynay soo maa labadii tafsiir oo midna qowl ah midna ficil ah oo mujmalka noo caddaynaya laakiin waa iskhilaafeen qowlkina siduu mujmalka u fasiray ficilkiina si mujmalka u fasiray kee marka labadoo la hormarinaya nagu lagsha waxaan u dhignay inay tahay he qowlkii ficilkood siday isu tacaaruday saas ma ahayn saas marka markii cashirka aan dhameeyey yaan xusuusta dee kulaylka waxbaa iska jeeda ayib marka waa saas wey wuxuu yii wa in tacaarada hadday istacaarudaan qowlun wa ficlun baa istacaaruday maxay isku tacaarudeen fil bayaani caddayn bay isku tacaarudeen wey bian kaana kullu minhuma saalixan lilbayaani mujmal asaabiq calayhima soo ma jeed sabi xarshuuxu ku yidhi kabacdina xadiis maxaa la yihahda aaaar uu keena wadaadkooda marka wain tacaarada qowla wa fi lbayaan cadayn mujmal la cadayna isku khilaafeen fafiihi awjuhun wajiya ku jira min asxaabina waxaa ka mida man qaala yidhi alqowlu wlaa qowlkaa ah horeeyo la hormary limaada lana huwa alaslu fi lbayaan ayb wa waxaa ka mida man qaala yidhi culammada alficlu wlaa ficilkaa la hormarinaya liwuduuxi dalaalatihi cala lmaqsuud inuu aad kuu tusahayo marka shayga hortaada lagu sameeyo oo si camaliya loo sameeyo maxaa la yihahdo xoog badan yahay wa minhum waxaa ka mid a ah, man qaala ilhumaa sawa ficilkii qowlku waa isku mid mid yirna culimmada waa jiraa weeye oo waxay dhaheen sidii laba qowl hadday iskhilaafaan oo kale loo kala rajixi jiray ama maxaa la yihahdaa loogu raadin jiray tarjiix iyo naasikhi mansuuqi loogu raadin jiray halkaasa la marinhaya walawala asaxu buu ku yiri shiraazi midka hore oo ah alqowlu awla kaasaa horeeyey buu ku yiri maxay tahay sababtu lianna alasla waxaa weye fi lbayaan asalka fi lbayaan waa in la cadeeyo oo la sharxo oo la faahfaahiyo la tafsiiro huwa alqowlu qowlkii oraahda wey qowlka wey wax wax lagu sharxo lannahu ficilka ixtimaalaad badan baa geli kara siiqana male wey alaa taraahu miyaadan ujeedin yatacadaa inuu alaa taraahu miyaadan ujeedin qowlkii yatacadaa inuu gudbahayo wey bisiiqatihi siiqadiisii qaabkiisa ku gudbahayo wey oo dee cumuum iyo khusuus iyo hawluu leeyahay aahir iyo buu leeyahay hawlahaso dhan baa laga faa'idaysanaya siiq buu leeyahay waalficlu laa yatacadaa ila bidaliilin ficilku ma gudbo oo cid kale uma gudbi karo oo kuma camimi kartid lanna cumuum male siiqana male ayb fakaana alqowlu awlaa qowlku wuxuu ahaaday midka awlaha oo habboon oo la hormarinaayo sidaa way baabka asaga darsigeenu maanta marka waxaa baabu lqowli fi iqraari wasakti way can ilxukmi baabu lqowli wuxuu qowl u yahay wuxuu baab u yahay alqowl in la caddeeyo laga hadlo laga warramo fi liqraari in wax la qiro oo laguu qiro oo laguu sugo laguu ogolaado iyo wasakti in lagaaga aamuso kutubta waxaa ku qoran wasak in la shido wasakti in la shido baa ku qoran can ilxukmi xukunka laga aamuso xukunka inaan la cadayn laga aamuso shib laga yiraahdo shiraazi markaa hawl aysan qabin culummada kale ayuu halkan buu maray hadda masalada xataa noo dambaysa laftigeeda culimmada inaad hesho kutubta waaweyn oo kale meel yar ay ka ishaaraan baxr maxuudki oo kale mowgii lama helo oo inta carada qowlan wa ficlun fi lbayaan oo kale waa naadir wey naadir wey marka xoogaa fawaaidda u dheeraadka leeyahay ayay kamid tahay baabkan hadda uu marahayo aan hadda marayno iqraarka saasaa la yaqaana aliqraar wasukuut ismid baa laga soo qaada asagu laakiin kala qaadi doona aliqraarna meel buu dhigi doonaa sukuutna meel buu dhigi doonaa laakiin asalka la yaqaano kutubta lagu yaqaana waxaa weeye aliqraaru asukuutu isku mid in laga dhigo isagoo lakala fasin doona muxuuna ku yidhi waliqraaru qiritaanku waxaa weeye an yasmaca waa inuu maqlo rasuulu llahi sala alay sl rsulka ilah wuxuu maqlay shay-an shay buu maqlayo falaa yunkirahu uusan inkirin falaa yunkirahu usan inkinin shay buu maqlay qof wax ku hadlahaya rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaadee ayuu maqlay wey iqraarka dee shuruud baa loo xiraa shuruud baa loo xiraa waxaa kamida ka mida ah, ah qofka wax lagu loo qiraayo inuu yahay qof muslima inuu qof muslima yahay shardiga asaga laakiin usuuliyiinta qeybo ka mida ah weliba rag culus ah ma tixgeliyaan waxay yidhahaan iqraarka nebi maxamed alay sala slam wuxuu ku qirayo muslim ha ahaado oo gaal ha ahaado oo munaafiq ha ahaado kala qaadi malaw haddana waxay leeyihiin maya qofka wax lagu qirhayo waa inuu qof muslima yahay wax loo ogolaanayo limaada lannu nebi maxamed alay slam gaal qaylinayo halkaa kiniisad iska sii gelaya hadduu nebigu arko oo usan i warreeg war ka joo kiniisadda ha geline nebi maxamed inuu kiniisadda in la galo ogolyo qirhaya <laughs> ma aha wey marka waxay dhaheen gaal annaga hawl noo taalla maahana muslim wey cidda wax lagu qirhayo munaafiqa ka warrama rag waxay dhaheen munaafiq waxa weye waa korka muslim soo ma aha waxaa wey wixii loo qiro waa la ogolaanaya sababto nebigu ale shareecada axkaamta ku socota nebigu wax baatilan oo ogolaan maayo waa ka celinaya ayb saasana raajix saasa fiican almihi marka muslim mumin iyo munaafiq ayaga warkoodu halkaa waa fiican yahay inuu nebi maxamed ala sl cid wax u qirahaye u yahay ama u diidahay waa cad yahay laakiin gaalka wadaadda waxay wuu ku jira ikhraarka wadaadana waa diideen wadaadana waa diideen marka in la diido ayaad macalin mooda inay xoog badan tahay limaada lianna waxa wey nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam gaalo si ugu xabiibanayey oo uu maxaa dacwo ugu bandhigayey oo aayad ku dul akrinayey yaa maxaa la yiraahdaa yay iska yaacayeen wey marka nebigu mid wax samayn hadduu ka aamuso inuu xaq ayto loo ogolaaday ma ah taa marka adigu muhim shardiga isaga shardiga koowaad qofku inuu muslim yahay khilaaf ku jirna waa ogaan shardiga labaad waxa weeye waa inuusan ahaanin maxaa la yiraahdaa allaa yasbiqa bayaan qubxihi shaygu inuu qabiix yahay oo liita inaan horay loo cadday haddii shayga nebigu alay sala slam hore u sharxo oo tawdiixiyo oo ka hadlo oo kala dhigdhigo kabacdina maxaa la yidhaahdaa uu qof sameeyo wax qobxigiisi iyo wixiisa uu sameeya haddee waxaa loo tala saaranaya e bayaankii iyo tawdiixintii iyo sharxii hore midkan hadda wax derderay inkaar qabo wey isagaa khalad sameeye wey laakiin hawshu waa si loo cadeeye hawshu waa sidii loo cadeeye wey dhinacaas waa ina maxaa la yidhaahdaa ugu muhiimsan ugu muhiimsan shardi kaleo sheegaan baa jira oo ah in nebigu calayh salaatu wasalaam uusan mashquul iyo wax kale hawsha arrin ka muhiimsan ku mashquulsanayn macnaa inuu khaalilbaal yahay oo hawsha uu ka hadli karo lakin hadduu hawl kale ku jiro oo muhiimad kale iyo arrin kale ku jiro waxaa weye oo qof wax sameeyo isaguna uu maqla lakin hawl kale uu ku jiro ku mashquulsan yahay taa laftigeeda waxaa la yidhi iqraar la dhihi maayo lannu nebigu alay sala slam wuxuu ku jiraa ahamu min dalika buu ku jiraa hawl kale ku jira muhiimadeedalo marka wadaada halkaa marayna waa jira wuxuu yihi wlqraaru qiritaanku waxaa weeye an yasmaca inuu maqlo rasuululahi sal rasulka inu maqlo shay buu maqlay wey falaa yunkirahu shayga uusan inkinin oo qoonsan oo diidin wey aw yaraa waa inuu arko ficlan waa inuu arkay falaa yunkirahu waa inuusan inkirin wey qowlna waa maqlay an yasmacde cafwan an yasmaca maqal wey kan hore midka dambana waxaa weeye an yaraa ficlan ficil buu arka la samaynaya falaa yunkirahu uusan inkirin maca cadami lmawaanic sooma jeedin maca cadami lmawaanic shiraas wuxuu ku yidhi waa inaysan jirin mawaanicu diidaysa nebiga calayh salaatu wasalaam shaygan inuu inkiro oo mawaanicdii waxaa ka mid a ah, sin hadda miaalinay inuu nebigu mashquulsan yaho hawl kale uu ku jiro hawl kale iyo muhiimad kale uu hayo wey wadaadana waa diidan waxay dhaheen mawaanic iyo mawaaniclaan midna ma yeelayo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wax ka mashquulinaya xaqa inuu caddeeyo ma jiro xataa hadduu markaas xaqaas xaq ka sii weyn ku mashquulsan yahay markuu ka soo jeestiyu leeyahy haddaayayto wixii dhacay saasay saasay ahaayeen marka waa lأnه waxaa loo soo diray nebigu alaه الslat slaam waxaa l tabyiin الxaq maxaa la yiha dacwat il اllahi caزa wajal baa loo soo diray marka hadduu markaa xataa xoogaa dib uga dhaco lakin u ka dabateg wadaadaa yiri marka intaa shiraasi rag baa ku diiday maca cadam اmawaanic oo yiri hiil yeeli mayna macaani mawaanic mashquul iyo waxaas midnama yeelayn nebigu mar walba cadaynaya wadaada yiri waa jira fayadulu wuu kutusahayaa buu yiri daalika oo iqraarkaasa iyo cadam inkaarkaas inaan la inkirin oo lagu sugay waxay kutusaysaa calaa jawaazihi ee calaa jawaasi maxaa la yihahdaa ficil weeye iyo qowlka la maqlay lian yasmaca buu ku yidhi shaygaa masmuucaah la maqlay iyo shaygaas mar la arko ficilkaa jawaaskiisa iyo banaanaanshadiisa ayuu ku tusayaa wadaalika mil kaas waa tusaalahiisu mil maa ruwi w la wariyey weeye uga soo hadalna anahu sal lahu ala sl nabig ilah samc wuu maqlay rajulan buu maqlay yaquulu dhahaya arajulu ninku yejid waa helahayaa maca imraati xaaskiisii buu helaya rajulan nin kale oo faaxishihii zina ku samaynahaya ayuu helaya nin baa saa helaya walciyaadu bilah marka in qatala haduu dilo in qatala rajula ninkii hadduu dilo qataltuhu waa dilaysaa ninkii xaaskiisi iyo gurigiisii oo la eeldaraynaya ugu yimid hadduu ninkii ka takhalluso muslimiina waa dilaysaan haye wa in takallama hadduu hadlana ee jallatumuuhu waa jaldinaysaa hadduu ninkii yah haweenaydu waa hebel waa zaani markhaati keen baa laleeya arbacata shuhadaa waa keenayda soo ma aha tiirkaa ku saaran ninkii w hadduu ninkii dilana dishe hadduu hadlana hee garaacde xarada waan ugu adag tahay ninkii ah, nin macnaha nin moogtahay dadka carabtu eh, ma aha dad danyuusiina ma aha dad eh, xumaanta iyo faaxishada iyo waxyaalaha liita iyo sida waxyaalaha la yaso oo dhan dad ogol ma ahayn saas daraadee waa garanaysaan hindi bint cudba markii nebigu beecada la gelayo dumarka maxaa la yidhaahdaa walaa yazniina markii la yidhi waxay tihi aw tasni xora naag xor ah oo gog ah miyaa zinaysataa maxaa waxyaalahaas marka maysan ogolayn waxyaalaas maysan ogolayn marka ninka aad buu gubanaya wuxuu wa inta kalama jalatumuhu ah, wa in sakata hadduu aamuso ninka asagoo iska aamuso hadda waa nin balaayaas dab nin ku fadhiya wey wa in sakata sakata calaa kaydin caro iyo ciil buu ku fadhiya ninka asaga aad buu balaayo ugu fadhiyaa ayib rag carbeed hadda taarikhda waxaa jirta laga hadlo oo la yihah rag ciil u dhintay rag xataa inta hadlay damcay meel gar lagu garraba intay damceen markii raggii ay sahayeen garrameen bay damcayna hadlaan saa hadalka laga joojiye kow maanta sheekh ninka hadal baa ku taagnaa kodol baa ku taagna markii la garnamo oo la wada hadlo uu rabay inuu carabkiisa la baxo yaa lay u kaadi kow waaba dhintayba ila soomaaliya waxay tihi war kugu jiraa ka daran waran kugu jira war inuu kugu jiro oo hadal kugu jiro ood cishanayso waran kugu jirae eh? waa ka daran yahay marka horta horka kaa soo baxo marka wuxuu ninkaas eh, sakata sakata calaa hayrihi am kayfa yasnacu seebuu samaynayaa ninkaas seebuu samaynaya muxuu samaynaya ninka asaga hadduu wax dilo la dil hadduu hadla la jaldi ousan caddayn keenin hadduu aamusana balaayo ku aamusahay ninkaa muxuu samaynaya wuxuu ku yidhi sheekh washiiraad wuxuu yidhi walam yunkirhu nebiguna kuma inki walam yunkir calayh de walam yunkir calayh nebigu hawsha ninkaa kuma inkirin ninkaan markuu cafwan ninkaan markuu hadlay oo hawshaa yiro gartiisii dhibtay nebigu kuma inkirin oo ma dhihinin war ninku hadduu waxdilo la dili maayo xukun kalaa ka furan hadduu hadlo oo dadka zina uu ku garan maxaa la la jaldin maayo hawl kalaa ka furan ninkaa yimid oo garramay nebigu calai sala slam warkiisii waa ku qiray waana waana ogolaaday xukun inuu saas yahay ayuu nebigu ku qiray calayhi salaatu wasalaam warka saasuu ogolaaday ay xadiiska dee muslim baa wariyey fadala daalika kaa wuxuu ku tusay oo sukuudka ama iqraarkaa fadala daalika oo iqraarkaasu nebigu uusan ninkaa xujada iyo garta uusan uusan dood ka keenin wuxuu ku tusay calaa anahu idaa qatala calaa anahu ninku idaa qatala hadduu ninka dilo qutila waa la dilayaawo wa idaa qadafa hadduu qadaf sameeyo haweenaydii ninkii uu qadaf ku sameeyana ee maxaa leeyahy julida waa la jeldinayaa la jeldinaya waa inuu arbacata shahadaa haddii kale jeldiga u yaallow marka nebigu waa qir calayh salaatu wasalaam inay xaq tahay oo hawsha xukunku saas yahay ayay kutusaysaa wey xukunku saas yahay ayay kutusaysaa wey ayb wadaadda aduu tafaasiil geliya oo haddii eh, qofkan eh, zinada lagu sheegay ama lagu arkay ama guri lagu arkay uu yahay qof lagu yaqaana akhlaaq xumo iyo magaciisi iyo howlo hore lagu ogaayo horey adda kahor loo jeldiyo balaaya ay jirto howlo noocaas wadaadda ka niqniqaasha oo siyaasa sharciya ma loo dili karaa waa laga hadlaa waa laga hadlaa saxaaban waa loo tiriya ayb laakiin asalku waa saas marka almuhim iqraarka waan garanay hadda furuuc ma si gelayna kamaa ruwiya sidii la wariyey anahu maxaa layaha nebigu alay slam anahu nebigu sal allahu alay slam ra uu arkay qaysan buu arkay qays ibnu camr ama qays ibnu qahad qaar maxaa leeyahay ibnu fahad kutubta qorayaa jira waana khata qahad iyo maxaa la yihahda camr labadaas baan rabaa labadaas ah, fahad ma jirto ra qaysan buu arkay yusalli tukanaya ragcatay fajr buu arkay labada ragcood fajarka ka dambeeyey ee ka horreyso sunnada ninkaasu tukanay sacaabi buu arkay bacda subxi salaad subax gadaasheed wuuna weydiiyey markaasuu nebi maxamed oo labadii sunnadii ka horeysay fajarka ayaan haleeli waaya haddaan qadaynaya falam yunkir calayhi nebigu kuma inkirin waa u iray wey u arkay fayadulu wuxuu kutusahayaa weeye fayadulu wuxuu kutusahayaa cadamu inkaarkaas in la tukan karo salaadaha sababkaa wey ah, fayadulu wuxuu kutusahayaa weeye cadamu inkaarkaas ama iqraarkaas wuxuu kutusaya calaa jawaasi inay bannaan tahay in la tukado ma salaad in la tukado laha u sababun sabab u sugnaaday bacda subxi subxiga gadaashiisa wey labadii ragcood ka seexatay iyo salaaddii cishooda xalay hilmaantay iyo sunno horeo maxaa la yihaa salaad safar kusoo hilmaantay iyo hawl aadan maxaa la yihaa salaad sabab leh inaad tukan karto bacda alfajr wakti iyo bacda alcasr iyo ayay kutusaysaa wey halkaas loo qiyaas qaataa halkaas loo qiyaas qaataa liannahu maxaa yeelay weye liannahu nebi liannahu maxaa yeelay amri shani liannahu shanigii arrinku wuxuu yahay wey laa yajuusu ma banaana an yaraa inuu arko nebigu calayh salaatu wasalaam munkaran shay la inkiro oo laqoonsao shareecadu diiday inuu arka ma banaano oo falaa yunkirahu uusan inkirin weeye maca alqudrati calayhi isagoo awoodo wey maca alqudrati wadaaddaa diiday maca alqudrati yeeli min wadaaddaa yiri nebigu calayh salam waa inkirahayo waa inkirahayo maca alqudra waxaa naga joojiyey nebigu waa awooda waa awooda oru soconaya hawshaadna waxaa leeyahay liannu xaqa iyo tawxiidka iyo iimaanka islaamka iyo macruufka ayuu sharxay nebigu calayh salaatu wasalaam marka liannahu eh, haddii liannahu nebigu calayh salaatu wasalaam laa yajuus ma banaan fiiraas hormaa usoo sheegay ir badan oo laga maarmi lahaa ayuu isdaba dhigaa lanu hadda nebiga waa loo celin karaa liannahu nebigu calayh isalaatu wasalaam laa yajuusu ma banaana laa yajuus hadda in la yihahdo nebiga sal alla subxaana xoogaa culeyskeeday leeh uma banaano weeye an yaraa inuu arko munkaran shay munkara inuu arko weye muxaram inuu arko oo falaa yunkira uusan inkirin maca alqudrati calayha isagoo awoodo munkarka inuu dooriyo laakiin munkarka hadduusan awoodin inuu dooriyo oo meesha kufaaru quraysh iyo munaafiqiin iyo yahuud iyo balaayo kale hawsha ay wadato uusan awoodinin waxaa weeye ama uu bayaanka u tala saarta hawl hore iyo inuu caddeeyey iyo inuu maxaa la yirahda hawsha sharcay waa iyadu maxaa la yirahda waa ka baxaysaa wuxuu ku yiri sheekhu lianna maxaa dhacay lianna fii tarki alinkaar lianna fii tarki in laga tago alinkaar inkiridda lagu inkiro qolada munkarka samaynaysa ihaamu waa moodsiin weeye ana daalika waxa ay samaynhayaan oo munkarkaa jaa-izun inuu banaan yahay kutusaysaa saasaa la moodaya moodsiinaysa lianna in laga tago lianna maxaa yeeley fi tarki inkaari inkiridda lagu inkiro dadka munkarka samaynaya iihaaman moodsiin weeye ana daalika oo munkarka iyo muxaramka ay samaynayaan dadkaasu jaaizu inay banaantahayba kumoodsiinaysaa w haddii mar nebi axmed alay sala isagoo awoodo uu ka aamusay oo isaga tegey waxay kumoodsiinaysaa hawshaa looga aamusay inay hawl banaantahayba kumoodsiinaysaa weye walcagsi weeyena xaajadu weye oo ah inay munkarto aysan banaanayn taas halkaas wuxuu ku gebagabeeyey maxaa la yihaahdaa shaygu hadduu nebigu maqlo ama uu arko isagaa la baashiday samicad udunaahu baabigu waa umi waracda caynaahu ishiisuna waa aragtay hawshaa sheekhu waa xira haduusan arag laakiin ay dhacdo waktigiisii maxaa al taas kahadlaa fasl wa idaa fucila haddii la sameeyo fii zamaani haddii la sameeye sal اlahu alay sl nabig ilahi waktigiisi baa hawl la sameeyey waktigiisii baa hawl la sameeyey wa maa fucila wixii la sameeyey fii zamaanihi sal اlahu alay sl nabig aleh waktigiisii uu noolaa oo jo waxyuu ku dagaayay ayaa wax la sameeyey oo falam yunkirhu muusan inkirin fainahu eh, hawshaa iyada ah yundaru fiihi waa la fiirinaya fainahu ficilka asaga fainahu ficilku yundar waa la fiirin ii la fiirin tafsiil baa ku jiro asagu ma arag dhegtiisuna ma maqan laakiin sabankiisiibuu dhacay marka tafaasiil baa ku jirto waa la kala qaada axkaam kala buu yeelanaya fain kaana daalika ficilkaas hadduu yahay mimaa shayga hadduu yahay laa yajuusu aysan bannaanayn an yakfaa inuu ka qarsoomo calayhi nebiga dushiisa inuu ka qarsoomo min ariiqi caadati ariiqa caado sida la yaqaano bini aadamka sida lagu yaqaano oo maxay tahay dee waa shay mashhuura oo dadku ay wada samaynahayaan waa in washayga tusaalahaan suuqa laga ganacsado oo guryaha lagu haysto oo dadku ay samaynayaan oo ah, si tusaale ahaan o kale waxay u daliishadeen waxa ka mid ah culammadu mudaarabada macnaha inaad adiguna xoogga lahaato hebelna maalka lahaado eh, hawlahaas oo kale waxaa layiha xadiis ma lagu haya aahaar ma lagu haya hawla noocaasa markaasa waxaa la yiraahdaa axaadiis ah, ku soo arorto khaas lama hayo laakiin waxaa weye waktiga iyada waa lagu dhaqmayo watiga waa lagu dhaqmayay qabl islamka waa lagu dhaqmayey waqtiga islamka waa lagu dhaqmayey marka waa laga aamusay nebiguna inuu maqlay ayay u badan tahay hadduu baail yaana maxaa la yihahdaa ilahi baa baraarujin lahow marka fain kaana daalika hadduu yahay ficilka asaga oo samanka nebiga la sameeyey mimaa shaygii laa yajuusu aysan banaanayn an yakfa inuu ka qarsooma calayhi dushiisa min ariiqi caadati xagga caadada bini aadamka sida la yaqaan waa shay mashhuur oo dadkoo dhan ay ku wada hadlahayaan qof walba sheegahayo wey kaana wuxuu ahaanahayaa ficilkaas weeye bimansilati ma shay mansiladiisa darajadiis buu ahaanahayaa low ra'aahu nebigu hadduu arko falam yumkiru usan inkiran oo kalu ahaanahaya shayga maadaama caan baxay oo dadku samaynaayo oo hebel baa saas sameeyey laleeyahay oo hebelaa saas samaysay oo magaaladu ay dhex yaacayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam uusan ka hadlin taa macnaheedu waxaa weeye waa in ha la yidhaahdaa nebigu alay sla haduu arki lahaa ama u maqlaa uusan inkirin lannu shay qarsooni kara maaho inuu si kusoo gaaro iy badan tahay ibnu xasma meelahan kole ku fiican wuxuu yidhaahdaa nebigu alay sla ataa wax uusan maqal oo arkin laakiin muslimiintu ay samaynayen waktigiisii ilaahay baa baraarujinaya wamaa kaana rabuka nasiya aayadda qur-aanka ibnu xasan aad bu maxaa la yiraha u daliishaday qur-aan kun jeer aayaddiis waa daliishaday markii wax la keenayo soo saa ma dhici karto wamaa kaana rabuka nasiya ibn xasan wasaas ara'ayta ka war wamaa kaana rabuka nasiya ibn xasan wasaas saasna haday dhici karta wamaa kaana rabuka nasiya meeluu lagooduu geliyaa waay <laughs> ah, marka waa wuu fahmay weysha wuxuu fahmay cilmullaahi caza wajal inuu muxiid yahay waasic yahay ilaahay subxaana wa tacaala khaladaad iyo munkar iyo xumaan midna uusan maxaa la yihahda ka aamusaynin nebigu hadduu mahada asagu bashari wax ka qarsoomeenna rabu samaawaati walardi waxba ka qarsoomayn waxna hilmaamin wey marka ibn cazab marna adagooda marka wuxuu aanay kaana bimanzilati ma shay mansiladiisa darajadiisa dujoogahaya low ra'aahu nebigu hadduu arki lahaa maagaas falam yunkiru usan inkiranoo kalu noqonhaya wadalika milu maa ruwiya wixii la wariyoo kale kuu la mid yahy ana mucaadan mucaad ibnu jabal radi allahu canhu saxaabigu kaana waxaa yusallii kii tukada alcishaaa cishaha cisha alakhiir macnaha salaada cishaha ayuu maxaa cisha alula cisha alakhiira jeeda cisha alula waa maqrib cisha alakhiirana waa cishaha caadiga afarta ragcadood kaana mucaad wuxuu ahaa yusalii kii tukada weeye ana mucaadan kaana yusali cishaa maca nabiy sal ala sl nbig ibrahim la tukan jiray masjidkii nabiga cali slam tukan jiray masjid nabow uma yaati waa imaan jiray qowmahu buu u imaan jiray bani salima buu u imaan jiray weye uma yati waa imaan jiray qowmahu buu u imaan jiray fii bani salima meesha reer bani salima ay deganaayeen maxaa leeyahay jaamaca islaamiya hadda u dhow halkaas ugu imaan jiray wey ayib oday markaad agga qiblada ujeeda maka usiita midigta kaa qabanaysa fa wuu tujin jiray bihim ayaga wuu tujin jiray wey dadkiibu tujin qoomkiisa intuu u yimaado ayuu tujin jiray weye bani salima laamka in la salama ma aha salama luuqada maxaa inta badan qabaaisha iyo magacyada iyo nisbooyinka laamkoo la fadxiyo wey laakiin qoyskan waxa weye bani salim wey laamkoo la kasriyo wey ugu qaldan fa yusalli wuu tujin jiray bihim wuu tujin jiray wey hiya salaada ayada ah lahu mucaad waxay tatawucu sunay u ahayd wey sunno iyo khayr iyo maxaa bay u ahayd wey walahum reer bani salimana marka walahm fariidat cishaab ay ahayd w fayadul dalia hawsha waxay kutusaysaa calaa jawaasi banaanaashada iftiraadi farad tukasho weeye khalfa mutanafilin mid sunaysana gadaashiida aad farad ku tukato nin imaam ah oo sunno tukanahaya inaad adugu gadaashiisa aad istaagtay adoo farad tukanahaya ayay kutusaysaa marka nebi maxamed calayhi salaau wasalaam hawshaa ayada ah mucaad kale muusan hadlin mucaanaynta u yimid nebiga ma dhihin alay sala ma dhihin nebi maxamedow ma ii bannaanta inaan aniga salaad kula tukado farad ah kabacdina aan faradkayga anuu tukaday aan maxaa leeyahay imaam aan noqdo oo anoo sunno tukanaya farad laygu xirto ma bannaanta mucaa nebiga su-aal mooda fadmo weydiin fadmo ma weydiin nebiguna ma weydiinin dadkii la tujinayo reer bini salmaninti salmaninti yimaada nebiga ma weydiin laakiin hawshaasu hawl waxay ahayd madiin oo dhan mashhuurka ah inuu macaad meesha ku tukanaayo cishaha nabi alaisla tukanaayo dana qoomku tujinaayo hawsha hawl iska mashhuura oo iska caanbaxday oo qofbaa maqlaayo ayay ahayd taa macnaheedu marka waxay noqotay sidii nebigu calayh salatu sla haduuba asagu xaarir lahaa ama ogaan lahaa ama loo sheegi lahaa inuusan inkireenoo kale ayay maxaa la yidhaahdaa yaa laga soo qaaday si shay oo arkay o kale laga soo qaaday bimacna saasay noqonaysaa ayb fayadullu dalika oo ah inaad maxaa la yidhaahdaa cishaha intaad adigu faradka soo tukato aad adoo sunno tukanayad imaam noqoto waxay kutusaysaa calىa jawaasi banaanaashada weeye iftiraadi fara tukasho weeye khalfa mutanafilin mid suno tukanahay gadaashiis aad istaagto wey faina mila daalika hawshaan oo kale guri laa yajuusu ma banaana an yakfaa inuu qarsoomo calayhi cala nabi alayh salatu waslam nabig alay sl hawshaa macquul maaho hawl cibaado ah oo salaad ah oo waxyigi degahayo hadday qalad tahay oo qof suno tukanahaya aan farad lagu xiran karin ilaahay baa baraarujin laha subxaana watacaala nebigana kama qarsoonteen xawaana baraarujin laha falow kaana hadduu yahay buu ku yiri ficilka mucaad u sameeyey laa yajuusu midaan banaanayn hadduu yahay la ankarahu nabigu waa inkiri waa qoonsan diidi ma banaana inaad aniga ila tukato haddana adoo sunno tukanaya ay farad kugu daba xirtaan ma banaana jooji baa la oran lahaa wey laakiin hawshaa ma dhicinin wey hawshaa ma dhicin marka inay waxaa le saxiixnimada in qof sunno tukanaya aad farad ku xiran karto ayay kutusaysaa marka hawshaa iyada hawl nebi maxamed alayh salaat slam uu arkay ama u maqlo kala laga soo qaaday an waa mashhuura wey waadix w wa amaa ma sooma mid labaad waa tana taa waan garan dhinac buu tuur wa amaa shay iyo ficil soomaa ee juus ay bannaan tahay khafaauhu qarsoonkiisa calayhi uu ka qarsoomo hawl baa dhacday ummaddu way samaynaysaa laakiin waa hawl qarsoona hoosoo la karsado oo la siraysto nebigu ala sl hawl durbo ogaan karo ma waa hawl la qarsado hoos loo qariyo ayb amaa ma shay soomaa iyo juus ay bannaantahay khafaauhu inuu qarsoomo ayb calayhi nebigu ka qarsoomo wadaalika mil maa ruwiya wixii la wariyey weeye bacd alansaar baa waxaa laga wariya annahu qaala inuu yidhi bacdulansaarka inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nujaamicu kuwii u galmooda dumarkooda calaa cahdi rasuulilahi sal sl nabig ilah wakhtigiisii zamankiisii wa nuqsilu ka bacdina waan daciifi jirnay kasbigu waxaa wey dee ninku xaaskiisintu u galmoodo inuu maxaa aysan shahwo iyo biyo ka imaanin w ayb marka waan daciifi jirnay oo waan noogi jirnay waa daali jirnay irshaaba naga imaan ayb maalin or marka waataan soo marnay qosli ma ka waajibaya mise kama waajibaya soomaanaan soo maray waa tii laysku qabtay kabacdina waa tii la yiri almaa min almaa loo daliilsaday oo libiya markay yimaadaan unbaa qoways waajibaya kabacdina hee waa tii la xadiiska waa mansukh idaa jalasa bayna shucabiha arbac uma jahda waa tii la yiri waataan soo marnay marka waa nuqsil bay dhaheen walaa nakhtasil mana aanan qubaysan jirin nimankan waxay dhaheen ree ansaaree kunaa nujaamicu calaa cahdi rasuuli lahi sal sl wanuksilu walaa naktasil warkaasay la yimaadeen warkaasay la soo shirtageen marka hawsha maxay tahay jamaaca iyo xaaskaagoo la kulantay nin xaaskii la kulmay iyo qobayskiisu waa hawl qarsoon hawl lagu sheekeeyana maaha hawl banaan laga sheegana maaha hawl cid kale loo sheegana ma aha nabiguna ala sl waaba kadiga hawshaa ayadaa we xadiis waciid adag baa kusoo aroora hawl aad hawl agulyaana maaha hawsha guryaha in laga hadlo oo lagula maa nimanka marka waxay dhahen hawshaas saasaan samayn jirnay dhahen ayib ayagu hadda marka hawshan waxay u samaynayaan axkaam iyo xujo ahaan bay u samaynayaan bay hawshan u keeneen oo u daliilsadeen markii la niqaashay oo dood la isgeliyey yay dhaheen annagu saa waa samayn jirnay mana anaan qumaysan jiray saa wax u jira halkaas ayagu dooda ka keenay ee ma inay dariiqada kaga sheekayn jireen haw qaadan ansaar intaa waa ka xishood badan yihin fahaada buu ku yidhi sheekhu fahaada warkaa isaga iyagu leeyahay oo sukuudka ah in laga aamuso nebigu hawsha uusan baraarujin laa yadullu kuma tusaayo calى اxukmi xukun kuma tusayo ukun kuma tusayo xukun muxuu yahy inaan la qubaysanayn inaan la qubaysanayn oo qubaysuusan ka waajibaynin ninkaan biyo ka imaanin shahwa ka imaanin inuusan qubaysanaynin hadalkan ansaar nimanka ansaareed inayn kuma tusayo ayb maxaa dhacay liأna dalika oo jamaaca ah liana dalika oo jamaaca xaaska loo galmo dumarka lala kulmaa yufcalu waa la sameeyaa sinan si hoos loo sameeyaa qubayskan iyo galmadaan iyo hawlo guri wey waabul qarsoodiyo ayb wuxuu ku yidhi sidoo kale daliili baad waayo juus waxaa bannaan allaa yaclama inuusan ogaanin bihi ficilkaasi hawsha ay samaynaayaan bihida waa inaad kasriga eh, iyo waa inaad qosla maxaa inaad u celiso wayajuus waxaa bannaan allaa yaclama inuusan ogaanin bihi ficilka rasuulullahi sal rsulka inuusan ogaana waa dhici karta hata waa sax wey howl qarsoodiyo gurya ku tacalluqdo nebigu inuusan ogaana dhici karta laakiin xasma haddaad had baabkiisa aad marto wamaa kaana rabbuka nasiya ah, hawsha haddaysan bannaanayn ilaahay baa baraarujin lahaa wa ayaguna walaal hum ayaguna laa yakhtasiluuna aysan qubaysanaynin w iyaguna ma aysan qubaysanaynin markay maaa hawsha ay ku dhacaan ma aysan qubaysanaynin weeye maxaa dhacay lianna alasla sida asalka baraaculasliya waxaa weeye anlaa yajiba waa inuusan waajibin alquslu qubays waa inuusan waajibin asalka waxaa laysku oga waxaa weeye in la yihaahdo qubays baa waajib kuga ah sideeda daliil bay u baahantaha asalku inaan waxba waajib kuga ahayn soo baraatu dima asal ma ahayn asalku baraa tudima wey ayib in la yihaahdo inaad qoysataa waajib kuga ah daliil bay u baahan tahay marka nimankan ree ansaareen ayagu asal ah waxay ku fadiyeen inaan qobays waajib ku ahayn baraaati ku dhegeen wey waxay dhaheen annagu saasaan samayn jirnay waxaa la yihahda manaanaan qobaysan jirin goorma hawshaan nala ku waajibiyey asalku waynaan qobays nala kulahayn walxaal hum ayagu laa yaqtasiluna maysa qobaysan jirin lianna alasla sida asalka waxaa weeye anlaa yajib اquslu qobays waajibo wey oo falaa yuxtaju lama xujaysanayo bihi sukuudka wey marka hadda bihi sukuudka loo celi falaa yuxtaju la xujaysan maayo bihi nebigu calayh slat slaam inuusan maxaa la yaha hawshaa uusan maqal oo uusan ka hadlin oo hawl asagu uusan ogeyn ay tahay loo xujaysan maayo fii isqaadi riditaan weeye alqusla qobayskii la rido oo la ninkii xaaska u galmoodo oonshawa ka imaanin qobays ku waajibi maayo oo qobays waal ridaya inay waajib maaha looma xujaysan karo lanna hawsha hawl sir ah waa hawl guri ka dhacaysay nebigu inuusan ogaan bay u badan tahay marka maxaa la yiraahdaa saasay u badnayd hawsha sidaas ayadaa ayay ahayd wey laakiin muhiimaddu waxay tahay baraa asliyada laftigeeda hadda la xujaysanayo nimanka ansaareed ku dhegeen hadda waa midda aan soo marnay oo ahayd he in la nasakhay soomaanan soo marin waa la nasakhay waa la nas hawsha waa lagu kala tegey wey laakiin intaan nasakhi dad badan uusan soo gaarin ayaa dad weli kusii dheganaya doodii marka waa tan soo maray dood markay timid nimankan dooda waxay u keeneen waxaa weeye markii ay soo baxday war in la nasakhay hawshii baraa asli ahayd oo ninkaan biyo ka imaanin oo daciifa ah, uusan qobaysan waa maali uu qobaysanayo markay soo baxday way dhahan hawsha waa samay jirnay asalkana waxna la kulahayn xadiista keena doodii markii la keeneen xadiis loo keenay hada waa isdibeen wey ayib walihaada sidaa daraaddeed ayaa qaala cumar wuxuu yihi radia allahu canhu xiina ruwiya lahu daalika oo ah waxaa loo waday ansaarba waay leeyiin ansaareedba waay leeyihiin baa la yidhi war annagu hawshaan samey jamac baan samayn jirnay markuu kasriya daciif nagu dhacana maanaan qubaysan jirin hawsh baa loo sheega cumargu walihaada qaala cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu xiina waqti ruwiya lahu daalika warkaasaa loo sheega wuxuu yidhi aw calima ma ogaada cumar igiisa w cumar waa faqiih bale ka dhacday <laughs> aw calima ma ogaada buu yidhi rasuululahi sal rasulka ilahi ma ogaada fa aqara kumayn ku qiri calay dushiisa wuxuu yidhi warkaan aad sheegaysaan ood leedihin xaaskaan la kulmi jirna kabacdina ayadoo biyo naga imaan baan maxaa la yihahda iska tegi jirna mana aanaa qubaysan jirin nebigu ma ogaaday oo mayn ku qiro maynii ogolaaday su-aashaas weydiiye faqaaluu waxay yidhaahdeen laa maya bay dheheen hawsha hawl sida ay ayd annaga xaasna waxna dhex maraya miya nabi maxamed muxuu ka ogaawo faqaaluu waxay yidhahdeen laa faqaala wuxuu yidhi cumar mah famah maxaad sheegaysaa bay marka marnaga aamusay uskutu wey famah qaala wuxuu yidhi cumar calayhi radiallahu canhu wuxuu yidhi famah wuxuu yidhi uskutu warnaga aamuso isu ficil amarkii waa taqaaneen wey famah hadda maxaad sheegaysaa war meesha xujay gar kuma haysaane hawshaa garna xujana uma lihid hawsha waa mansuuq waa lagu kala tegey orda iska tagaali nimankii ansaareed marka waxa wey xujadii gartii waa laga helay wey asarka cumarna maxaa la culamo badan ayaa saxiixiye weeye cancanada iyo tadliiska ninka la yihahdo ibnu isxaaq ayaa lagu haystaa laakiin eh, rag kale inay wariyeenna waa maxaa la culammadu waa sheegeen wey ayib almuhim marka eh, middaa wuu kala qaaday ficilka sabankii nebiga calayh salaatu wasalaam dhacay wuxuu sheekh u kala qaaday inuu yahay shay mashhuura oo dhaca oo iska waadix oo dadkoo dhan maxaa la ay wada ogyihiin sida mucaad inuu nebiga la tukanayay kabacdina qoomkiisa u tujinayay taas xukunkeeda dhinac u riday oo ah in shaygii nebi maxamed uu maqlay oo arko kale laga soo qaadaya midda labaad waxaa weeye shay qarsoodiya inuu yahay shayga qarsoodi hadduu yahay uma xujaysan kartid nebiga xadiisan waktigiisii baan samaynayay sidaa daraaddeed maxaa la yihahda waa la ii ogolya uma xujaysan kartid wey laakiin eh, culimo kale waxay qabaan ibn xasmi keyrkiisba waxay qabaan in hataa hadduu khalad ahaan lahayd maxaa la yihahda oo nebigu uusan ka hadli lahayn ilahay baa ka hadli lahaa rag baa qaba hawsha iyadan ka socon faslu wa ama soo maaha sukuudki soo maaha can ilxukmi xukun laga aamuso iqraarki intaas maxaa la wadaad ku gebagabay wa ama soo maaha an can ilxukmi xukunkii laga aamuso fa huwa waxaa weeye saktigaas waxaa weeye an yara inuu arko rasuulku calayh salaatu wasalaam rajulan nin buu arkay weeye yafcalu samaynaya ficlan samaynaya an yara inuu arka wey rajula nin bu arkay wey samaynaya ficlan samaynaya yafcalu ficlan ayb oo falaa yuujibu ku waajibin mahayo fiihi fi lficil ficilka dhexdiis ku waajibin mahayo xukman xukun ku waajibin mahayo fayundar waa la fiirin weeye fiihi fi lficil waa la fiirin ficilkaas waa la fiirin ah, ficilkaas iyo hawsha ayadaa iyo xaaladda ayaa la fiirinaya ayb maxaa marka u dhaxeeya shiraazi labadan maxaa u dhaxeeya ayay maxaa la yiraahdaa iyo sukuudka iyo iqraarka maxaa u dhexeeya ayay wadaadadu eh, isku qabteen lanno sida daahirka ama la yaqaano kuduuda lagu yaqaano aliqraar wasukuutu inay yihiin he shay waaxid inay yihiin basaasa maxaa la yaqaanaaw inay shay waaxid yihiin ayaa la yaqaanaaw ayb marka eh, ninka la jamaaludiin alqaasimi jamaaludiin alqaasimi maalweyd aan ka hadlaynay iska lahaa maxaasib ta'wiil eh, fi tafsiir alquraan maxaa la yiraha iska lahaa wuxuu yiraahdaa sukuudka wuxuu shidaas u khaas yeelayaa markay tahay ficil bas uusan maqal la socon iyo aragti maal ficil uusan maqal la socon aragti bas markay tahay nebigu wuu arkay bas intaasu sukuudka ku goori yeelaya laakiin hadday tahay hadal uu maqlay ikraar bay gelaysaa saasu isagu kala qaadaa saasuu kala qaada marka waa masabtu soo can ilxukm xukun laga aamusay fahuwa an yaraa inuu arko weeye rasuulku calayh salaatu wasalaam rajula nin buu arkay yafcalu ficlan samaynahaya oo falaa yuujibu waajibin maayo fiihi fi lficl xukman xukun waajib maayo saas iyo saas hala odhao ama sunno ama xaaraam ama karaaho midna nebi ku ridi maayo fa yundaru waa la fiirinaya fiih fi lficilka waa la fiirinaya way hawsha waa laga baaraandegaya fain lam yakun haddaysan ahayn daalika hawsha ayada oo saktiga aamuska sukuudka fain lam yakun daalika oo sukuudka mowdica xaajatin meel baahi iyo dan loo qabo hadduusan ahayn wax dan iyo xaaje oo loo qabo in la caddeeyo oo xukunka laga hadlo maba jirtaba marka ayada lam yakun ma aha amrku yii fii sukuutihi nabiga alayh salaatu wasalaam aamusidiisa fii sukuutihi sukuutu rasul alayh salaatu wasalaam daliilu daliil kuma sugnaa cala liijaabi shayga la waajibiyo wax daliila oo in shaygaas waa waajib aad tiraahdo ama waa sunno aad tiraahdo midna kuma jiro ayb walaa calaa isqaaihi in la rido ah, in la rido oo la yiraahdo maxaa le wujuub meeshaan ma aha wujuub in la sugo iyo in la rida midna meeshaan kuma jiro shayga waa shay laga aamusay xaajiyadanna looma qabo xaajiyadanna looma qabo mar kale lala sugaya walaa calaa isqaaihi ee isqaat kutubta qaar waxaa ku qoran walaa calaa isqaain bas oo haadu aysan la socon ayaa ku qoran ayb marka haddii isqaadka damiirka la yihaahdana xukunkii waxaa loo celinahayaa iijaabkii iijaabkii baa loo celinaya ijaabkaad celinaysaa ijaabkaad celinaysaa in lam yakun fi lam yakun fii sukuuti daliilu cala aliijaab wey in wax waajibi maxaa la shay la iijaabi kuma jiro walaa cala isqaatihi isqaat maxaa la yihahdaa iijaab kuma jiro wey maxaa dhacay lijawaasi banaanaashada weeye an yakuuna inuu ahaado qad akhara mid dibdhigay albayaana qad akhara nabiyu calayh salaatu wasalaam mid dibdhigay inuu yahay albayaana caddaynta weeye ilaa waqti alxaajati waqtiga xaajiyaddan ay jirto ayuu u dibdhigayba nabigu xawshan calayh salatu la samaynaayo wuu ka aamusay waxaa weeye dibbuna u dhigtay wuxuu rabaa makaan mulis inuu ku sharxo ku caddeeyo ayuu rabaa saasaa dhici karta waa markaas maxaa la yidhaahdaa fain lam yakun dalika mowdica xaajatin waa xaajiya dan loo qaba haddaysan jirin hawsha in la caddeeyo la bayaaniyo nebiguna dib u dhigtay ayb wain kaana mowdica xaajatin meel xaaje iyo baahi ay ka jirta ay tahay oo loo baahanya xukunka in la caddeeya hadda la sharxo tusaalaha nebiga su-aal baaba la weydi waa nebi maxamed hawshaa ka waran ad waa xaajadii dantu waaba taagan tahay qadiyaa dhacdo qadaa laysu haysa dad baa isu hayso masala taagan dad baaba islaayada xukun baa taagan nin ah, baa wuxuu ninaxdu saasaan sameeyey ii war xukun baaba la sugaaya mawdic xaaja la jooga in kaana mawdica xaajatan hadduu yahay baahi loo qabo mitlu caraabiyi reebaadiyihii weeye alladii kaasoo sa'alahu nebiga weydiiyey can iljimaaci galmo ayuu weydiiyey fii ramadaanin oo xaaskiisu u galmooday buu weydiiyey bil ramadaan oo la sooman yahay oo xaaskiisu u galmooday ayuu weydiiyey fa awjaba waa waajibiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam alayhi calى acaraabiyg wuxuu ku waajibiyey can cidqa cidqibu ku waajibiyo xil qoor baa lagaa rabaa inaad xorayso hawsha ayada waan soo maray ayb qoor inaad xorayso ayaa waajib kuwa abaa la yihi hawshaasaa lagu riday xadiiskuna xadis saxiix ad garasa oo walam yuujib kuma waajibin nebigu alayh isalaatu wasalaam walam yuujib alcidqi wey cidqi kuma waajibinin nebigu alayh isalaatu wasalaam cala almar'ati haweeneydii wey cala almar'ati haweeneydii kuma waajibin dalla waa ku tusay biyo sukuutuhu nebiga aamusidiisa uu ka aamusay haweenayda uu ka aamusay sukuutu canilmara ah, haweenayda uu ka aamusay calaa annahu maxaa la cidqigu ayru waajibin calayha inuusan waajib dusheeda ku ahayn meeshii mufaacala ka dhacday dad baa isu galmooday nin iyo xaaskiisii ama amadiisi adoontiisi andhahan ayb hataa wataan soo maray hadduu ninku rabadaan zina ku jebiyata baabka laftii bay gelaysaa walciyaadu bilah si kasta atee meeshii galmaa ka dhacday ninkii xaaskiisi waa isu galmooday markay isu galmoodeen ninkii su-aal buuduci nabi maxamed xaaskaygii baan ku dhacay anoo soomo rabadaan nebigu calayh isalatu slam uma dhihinin xaaskaaga ka waran ayadu madaahir bay ahayd ma soomanay maxaa la yihahda maxaa jira ayada xaalka istifsaal lama weydiin leanna waxaa dhici karta haweeneyda inay horey dhiig u qabtay kabacdina hadda ay dhiiggii ka qubaysatay ayadoo daahiroo duhurkii maraysaa ee oon soonna hadda lagu laha inu dhiiggiisaabkeedi duhurkii ka qubaysatay inuu ninkaanu maxaa la yihahda gabadha isbaraafunsa isku laabay baa laga yaaba isna u soomana iyado marka inaysa soomanayn baa laga yaaba inay safar ka soo gashay baa laga yaaba inay xanuunsanayd baa laga yaaba intaasoo laga yaaba baa imaan karta nebigu tafaasiil ma weydiin wuxuu yidhi adiga cidqi baa lagaa rabaa haweenayda marka warkeeda aw haweenaydu waa maskuuta canhu waa laga aamusay xukun ma la saari karaa haweenaydii wadaada yiraha xukun waa la saaraya waa ninka looga qiilbaaraya waa isla mid annisaa maxaa la yiraha shaqaa'iq rijaal wadaada jir waa jiraan laakiin shiraasi waad ujeedaa wuxuu ku yidhi shiraasi wuxuu ku yidhi walam yuujib kuma waajibin cala almar'ati haweeneydii nabig alay sl cidqi kuma waajibi wey dalla sukuutu wuxuu kudsa nabig alay sl aamuskii haweeneyd ka aamusay calaa anahu amar iyo shani ama calaa anahu cidqigu hayru waajibin calayha inaan cidqa haweeneyda lagu hore u soco maxaa waxaa dhici karta weeye haweeneydan waa iska dacafo weeye inayba iska qaatay ninkeeda inay ateecdo maxaa la yirahda inayba ka cabsatay inuu indhaha u guduudiyey intaasoo maxaa la yihah cudaar ayaa dhici karta haweeneyd hore u la yiri lagama hadlin wuxuu ku lianna taakhiira albayaan in dib loo dhigo لأنa تأkhiir الbayaan cadaynta iyo شharx iyo tafsiirkoo dib loo dhigo can wakti الxaajati waktiga danta loo qabiya baahida laa yajuusu ma banaana w xaajada hadda taagan maxay ta xaajada taagan waa wey caraabigii baa nebiga hor fadhiya nebi axmedo iiga rid buu waa lay haystaa nebi axmedo xabadda iiga rid marka xaajadiiyo dantii baahida waa la qabaa ninka waa in loo fadwoomo macnaha waxay ka mid tahay culamada islaamku meelahaanoo kale qofka haddii su-aal lagu weydiiyo muftiga su-aal la weydiiyo marna fardu cayn bay ku noqon marna waajib fardi kifaa'iya marna maxaa shay iska maaa mubaaxay noqonaysaa mubaaxa markay tahay waajibku markay tahay maxay noqonaysaa waa haddii adiga mas'alada lagu weydiiyo xaajadeedii danteeduna ay qabto cid kaloo adiga kugu dhaantan aysan joogin fardu cayn bay noqonaysaa laakiin haddii intaasoo xerow oo masalada maxaa la fadwoon karta ama baari karta ama ka hadli kara ay jiraan waxa wey adigu xaq waxaad cid su-aal ku weydisay inaad tiraahdo wadaadadaa weydiiyo anigu waa iska mashquulsanaye maxaa la yihahdaa or meelahaas inaad tirado xaq baad u leedahay lakin hadday hawshu qadiyaddu taagan tahay war waa isdilaynaa waa islaynayna laba jifa aysa laba qoys ba aysa sheekhu masalada kala dhigayo farducayn bay kugu noqonaysa hadday haddad muslimiin islaynay dhib baa dhacayo waa inaad marka dhex gasho ood fadwada aad rido qasb bay kugu noqonaysaa marka sheekhu muxuu ku yidhi lianna taakhiir albayaan maxaa la yihahdaa annaga farducayn baad sheegaysaaye iyadoo xaaraan naga ah yaanu iska fadwoonaynaaba <laughs> iyadoo xaaraan ba naga nasal ah. hawsha xaalada khatir bay baraysaa ilahay hana astur ayib lianna taakhiir albayaan wadaad baa wuxuu yihi waa inagu nairobi joogna iyo wuxuu yihi dadkii baa su-aal inta u keenay iyo two thousand baa qatiriyimid meelaha stowy dadkaa su-aalaa la weydiinayo haddii nairobi lagu soo batay marka su-aalaa la weydiiya marka eh, dadka marka naftu laysu keenay intuu rag u yeeray xaynab wuxuu dhowr nin ah wuxuu urniyo dadkaa loo fariisto su-aalaha laga jawaabo hawshaa laga wada cudurdaarta nin wale wuxuu yihi wakti ma hayo maxaa la yihahda adiga weeye adaa masaajid dabaqa haysta aday ku tala meesha kala dhacayso min walihi maa tawalaawe adaa masaajid haystee adaa yaqan meesha kala dhacays cidna kugu kaalmayn mayso hawshaba aad wadaadki uga xumaada xy warniyo fadada waa diidaysaan soo ma ogin raggeeda afwooda ku haya oo maalin walba dhahay sheekhu maxaa la yihahdaa nagu soo leexi dadka qaar xagga nagu so leexo geedaa afwooda ku haya oo meel laga geey baasha inay laayihin soo ma ogin warun dad baa geedaa afwooda ku haya waxay barnamaanba in la yidhaahdo waxaa weeye kaale fatwoodaba hawsha loo dhiiba dad baa u ordahayaba marka waxaa weeye muxuu doonanaya mataqaanaa naar iyo dab iyo sakiin iyo toorey in lagu gowraco doonaya warfada waa wax la raadsado oo gacmaha loo horsado ilaya calaya niiraama shek waa laga carraa baashaw baasha waa laga carraa sheek maalka tarow daay ragba akhrawad ku waay marka sheekhu hadda maxaan gahay wuxuu yahay lianna taakhiir albayaan weeye bayaan maxaa la wadaad soomaliya waxaa laga sheegay waxaa la war adigaan fudwada iyo daldalahayo ordahaye qolayaa la hadla waxaa la war niyo tartiibsaa le xageed u daysaa adu xageed wax ku ogta markaasuu soo ma ogidin ibnu baaskii soomaaliya inaan ahay ibnibas soo ma garanaysaa muftigii maxaa la yihahdaa mamlaka carabiya sacuudi soo ma garanaysaa war meesheedii baan fadhiyaan bi awil guriga ga wareega bahashaan fudwooda ee kasii daayay waa jooga ninka noocaasa ah, saaxiibkii waa jooga marka <laughs> la yaab way sheekh subxaan allah wax lala yaabo wax lala yaabo dayib weliba nimanka la hadlahaya ma aha xataa rag culamaa waa niman nabadoonno islaatiin qoyskiisii wax la hadlaya hadda la socdo maaha de wadaado kale soomaalida haysta maaha qoysku ka dhashay jifadiisi odayaashii salaadiin maalinta la kulmay odayaasha calihornaya jooji hawshaan ilahay ka cabso ilaa odayaashu waxay maqlahayaan magaaladii joogaan beledkii bay joogan dhulkii bay joogan waxay maqlahayaan ninkan simiirulaxaadka uu ku jiro iyo waxyaalaha ku jira ayaguna waa ka danqanayaan tolnimo iyo ehelnimo bay uga iyo gacalnimo uga danqanayaan ninkan maalin walba khaladaadka diinada u galahayo ayaga hataa ka qoys ahaan inay saamaynayso ninka wadaadadiinu baasha dhinac artaadba u dhigtaane xalaal iyo xaaraama ma kala taqaanaane maalin walba makhaadi bay tegi wayn wadaadadii meeshi la isu wada kusoo nimanka saa fudwanay maaid baa laleeyi hawsha wadaad odayaasha meela galaan bay waaye ninka inta gobol dhigaa bay warnaga aamus jooji tafsiir ma yeelaayo unibaas baan anugu hawshaan wadaya anugu hawsha halkaas fi اlahbaar wey baab u yahay alqowl in laga hadlo fi اlakhbaar akhbaarta in laga hadlo akhbaartu de waa jamcu khabar jamcu khabar waxa laga hadlayo ayb khabar ah wararkii si qaabka la isugu waramo weeye wax saa usi badan ma aha wuxuu ku yihi baab wuxuu u yahay bayaan caddaynde bayaan in la caddeeyo weeye alkhabar warkii in la caddeeyo iyo wa ihbaatu in la sugo siiqatahu siiqatahu siiqadiisa in la sugo baabu bayaan manaa in la caddeeyo bayaan alkhabari khabarkii iyo warka khabarku de waa in lagu sheego maanta macali hebel baa yimid maanta waxaas waxaasaa dhacay hadan wal khabar inshaagu waxaa weeye waa ka duwan yahay in yihahdo waxaa samee waa amar ama su-aal lagudooluga waxaa ma dhaceen waa ka duwan tahay ah, haddii baab kala jiro loo dhigo cardi hadduu noqdo war sidaa maxay inaad saa samaysaa ficnaan waa ka duwan tahay marka wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi baab wuxuu yahay alqowlu in laga warramo fi lakbaari khabarkii iyo wararkii in laga warramo bayaanu cadayn weeye la cadeeyo alkhabar khabarka la cadeeyo iyo wa isbaatu in la sugo siiqatahu siiqadiisa qaabka loo dhigo in la cadey siiqa ma leeya mise malaha la isku hayaa wuxuu ku yihi sheekhu walkhabaru warkii min xaysu madmuun khabar iyo war haddaad maqarabto huwa huwa ladii kii weeye laa yakhlu aan ka marnaanayn min an yakuuna inuu ahaado sidqan aw kadiban wey khabar haddaad maqashiiyo war laysu sheegay labadaa kama marnaanay imaa sidqan waa imaa kadiban wey wاlkhabru huwa ladii kii weeye laa yakhlu aan ka marnaanaynin wey min an yakuuna sidqan aw kadiban inuu run warkii laguu sheego hebel baa yimid baa lagu yidhi hebel baa dhintay inuu run yahay iyo inuu been yahay labadaa mid buu noqonaya an yakuuna sidqan aw kadiban walahu waxaa u sugnaatay siiqatun siiqo iyo weer la yaqaano oo markii lagugu warramo aad garatana waa leeyahay wey mawduucatun loo dejiyey oo loo dhigay fi luqati luqa alcarabi weeye siiqadaasoo tadulu kutusaysa calayhi dusha kutusaysa siiqo ay carabu taqaano oo markii lagula hadla aad fahmaysana waa leeyahay walow abarka waa usugnaatay siiqatu ma u mawduucatun loo dejiyey fi luqati luqa alcarabiya oo tadulu kutusaysa calayhi cala alkhabar kutusaysa wa huwa waxaa weeye qowluhu qowl qaa'il wey wa huwa waxaa weeye siiqadaas waxaa weeye qowl qaa'il weye zaydun qaaimin buu ku yii zayd waa taagan yahay buu ku yii waa lagu waramay insay taagan yahay lagu sheega wa camrun qaacidun camarna waa fadhiyaa baa lyii in fadhiyaa laguu sheega iyo wamaa ashbahahumaa iyo labadaas wixii shabahda wey wuu cunay iyo wuu seexday iyo waa tegey iyo waa dilay iyo adugu wad wey wamaa ashbahahuma labada wixii shabaha wa alashcariyatu ashcariya waxay dhaheen nimanka reer ashaacira waxay dhaheen laa siiqata lahu wax siiqahu leeya ma jir diidna bay dhaheen oo maxaa u diideen lanna waxaa weye waxaan u diidnay bay dhaheen waxaa dhici karta maxaa la yihaha inshaa inuu kusoo aroora dhici karta khabarka laguu sheegay inuu amar yahay baabaa dhici karta nahyi inuu yahay baa dhici karta marka hadday warna ay suurtagal khabarna suurtagal ka tahay inshaana suurtagal ka taho amar iyo nahyi suurtagal ka tahay annagu diidnay ilaa daliilna tuso waa khabarna dhihi mayno waa inshaana dhihi mayno ka istaagaynaa waa diid markaas or baailow aga jira male waa say usoo diideen amarku siiqa maleey nahyu siiqa maleey cumuumku siiqa male soomaanan soo marin warkii asagaa weli la wareegahayaan intaana waxay u duulxulahayaan maxaa l kalaamulahi caza wajal bay rabaa inay ka cararaan sidaa daraaddeed wuxuu yihahdaa ninka liya jamaldiin alqaasim meeshaan marku hadlay wuxuu yihahdaa shiraasi meeshaan markii la marahayo abwaabta kalaba kalaamu salaf buu maray wey qarka kalaamu salaf buu maray wey ashaaciday kooxdiisina waa u gambiyey waa ka leexday saxiixo adoo kalaamu salaf inuu macali yihahdo uu leeyahay luuqadu ay leedahay siiqa ay leedahay khabarku weeye wuxuu ku yiri shiraasi waqaalat alashcariyatu laa siiqata lahu siiqa male bay dhaheen weeye ayb wadaliilu calaa fasaadi dalika fasaad inuu faasid baatil wax kutusaayo buu ku yiri dliil alى fasaadi alia warkaa ay la imaa marana inu fasid waa kutusahaya ana ahla luqati dadka luqada u saaxiibka ah carab iyo quraysh iyo maxaa la yiaahdaa sibaweyhi qasam way qaybiyeen alkalaama hadalka waxay u qaybiyeen arbacata aqsaam afar qaybood bay u qaybiyeen bu faqaaluu waxay yihahdeen carabna waa xujatun he fi luqa kama ana akaama ujatun kama ana adilata xujatun fi shariica waa soo marnay marka warkooda xujaawe ashaacirana ashaaciroo timid hadda goormay timid qarniga afraad ah, qarniga afraad marka haddaad timaadeen lankala hormar wey ijmac baa lankala hormaray wey ah, ana ahla luqa qasamuu way qaybiyeen wey alkalaama arbacata aqsaan bay u qaybiyeen faqaaluu waxay yidhahdeen amrun wa nahyun wa khabarun wa istikbaar bay yidhahdeen wey amrun in wax lagu amro wa nahyun in wax lagaa reebo wa khabarun iyo in lagu waramo wa istikbaarun in wax lagu weydiiyo istikbaar in su-aal weydiyo lwaawaraa kaale maxaa warkaa maxaa ka haysaa maadaa yiri falamru amarku qowlika orahdaada weeye aad tirahda ifcal samee wey ifcala iyo ifcaluna waa la mid wanahyu diidaduna qowlika orahdaada weeye aad tirahdo laa tafcal ha samayni wey walkhabaru qowlika wey orahdaada aad tiri zaydun fi daar zayd gurigu ku jira soo khabar maaha a war sheekhi mee baa lagusaa tiri masaajid ku jira ayb zaydun fi daar walistikbaaru waxaa weeye waraysiguna qowlika orahdaada wey aad tiri azaydun fi daar azaydun hamsadu maxay tahay istifhaam wey zaydun fi daar ya zaydun fi daar maxaa la yihahdaa waad kala garatay wey midna waa khabar midna waa istiqbaar wey azaydun fi daar wadaadaeda hebel magaal zayd ma ku jiraa baa tiri fadalla wuxuu ku tusay buy hawsha ayada fadalla dalika ee taksiib almadkuur wuxuu ku tusay calaa maa qulnaahu wixani oo muxuu ahaa ana alkhabara lahu he siiqatu mawduucatun fi luqa alcarabiya wey marka warkaas marka war iska dhab yar wey fadalla dalika oo taqsiimka calaa maa qulnaahu wixani oo ah أن الكلام له أن الخبر له صيقة في اللغة العربية عربنا hawsha u qaybiya marka cashaacira waa maxjuujuuna he بكلام العرب waa laga gar helay weeye hada وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين